alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin eh, waxa aynu bilownay kitaabu tawxiid waxa aynu markaa sharaxnay eh, baabka koobaad oo ah kitaabu tawxiid waxaynu sheegnay maqsuudka musanifka raximah allahu tacaala uu baabkan markaa uu ka leeyahay iyo inuu yahay bayaanu xukmi tawxiidi wa ahamiyatihi inuu caddeeyo xukumka towxiidka oo ah in barashadiisa iyo aaminitaankiisa iyo ku dhaqankiisuba uu yahay waajib iyo ahamiyadda mansilada iyo weynida towxiidku uu ku leeyahay diinta dhexdeeda wa qowli llaahi tacaala buuhi musanifku raximah llahu tacaala waxaynu nidhi waxaa bannaan qowl in la hoos dhigo waa qowl illaahi la idhaahdo marka waxay noqonaysaa in lagu cadfay kelimadda towxiid ee mudaaf ilayhiga ah oo macnuu wuxuu noqonayaa kitaabu tawxiidi wa qowl illaahi tacaala waxaa kaloo bannaan in la rafciyo oo la idhaahdo wa qowlu ullaahi tacaala oo lagu cadfo ereyga kitaab oo macnuhu noqdo kitaabu tawxiidi wa qowl اllahi tacaala waa kitaabkii towxiidka iyo qowlka ilaahay uu yihi wamaa khalaqtu اljina walinsa ila liyacbuduun waxaa kaloo bannaan in lagu rafciyo cala اlistinaaf oo aan laguba xidhin hadalka ka horeeya ee laga dhigo hadal bilaabmaya oo la idhaahdo wa qowl اllahi tacaala hadalka halkaaba laga bilaaboba musanifku raximah اllahu tacaala maqsuudka baabka oo caddaynta xukunka towxiidka iyo ahamiyadiisa wuxuu u sheegay toddoba deliil deliilka koowaad waa qowlu اllahi tacaala wamaa khalaqtu اljina wاlinsa ila liyacbuduun aayadda macnaheedu waxa weeye war ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo sheegayo jinka iyo insiga inuu u abuuray xikmad weyn xikmaddaas ah ilaahay inuu amro inay ilaahay caabudaan subxaana wa tacaala cibaado ilaahay ay u khaalis yeelayaan oo shirki ka maran oo ay ka tagaan cibaadata gayrihi cid kale inay caabudaan ilaahay abuuristooda ayuu sameeyey suu u amro arrinka labaad inay sameeyaan waxaa ka mida markaa kuwa amarkaa ilaahay ujeeddada ilaahay uu abuuray fuliyey oo xaqiijiyey oo ilaahay caabuday shirkigana ka tegey iyo kuwo maqsuudkii ujeedadii ilaahay subxaana watacaala u abuuray khilaafay maa khalaqtu alkhalqu waa aliijaadu min alcadam waa shaygu marka hore isagoon jirin in la jirsiiyo waxa kale oo ereyga alkhalqi loo isticmaalaa fi luqati alcarabi macna taqdiir laakiin halkan aayaddan alkhalq waxaa looga jeeda aliijaadu min alcadam wamaa khalaqtu ay maa awjadtu min alcadam iyagoon jirin maan jirsiin aljina walinsa jinka iyo insiga ilaa liyacbuduun cibaadadeeda inaan amro mooyaane aayadda markaa xasri baa ku jiro istinaaga ilaa liyacbuduun xasri buu markaa faa'iideynayaa in ujeeddada loo abooray ay ku kooban tahay in ilaahay subxaana wa watacaala ay waxidaan ishkaal baa markaa iman karo waxaa la odhan karaa kitaabka ilaahay waxaa ku yaalla aayado kale oo sheegaya ujeedooyin kale oo loo abuuray dadka waxaa ka mid a ah qowl اllahi tacala walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabuk walidalika khalaqahum kama suulayaan inay iskhilaafsanaadaan kuwa ilaahay u naxariistay mooyaane taasaanuu ilaahay u abuuray aayaddana waxay tilmaamaysaa xikmadda ilaahay subxaana wa tacaala u abuuray dadka inay tahay wuquucu اlikhtilaafi baynahum inay iskhilaafaan laakiin labada aayadood isma diidayaan aayadda hore ujeeddada loo abuuray ee sheegaysaa waa alxikma addiiniya xikmadda diineed ee loo abuuray aayaddan dambe ujeeddada ay sheegaysaa waa alxikmat alkowniya alqadariya ilaahay dadka diin ahaan iyo sharcaan inay iskhilaafaan kama doonin laakiin qadar ahaan buu ilaahay subxaana wa tacaala arrinkaasi u doonay aljina bu uhi ilaahay subxaana wa watacaala jinku waa caalam haybi ah inaga qarsoon oo nuur laga abuuray oo insiga kaga duwan xagga abuurka iyo dabeecadda laakiin yushaarikuunahum fi asli takliif waxay la wadaagaan inay mukalafiin asal ahaan yihiin laakiin tafaasiisha waxaa lagu kalifay insiga way kaga duwan yihin jinki iyo insiguba waa mukalafiin laakiin waxaa lagu kalifay tafaasiishiisu way kala duwantah jinna waxaa loogu magacaabay liijtinaanihim ey ikhtifaaihim qarsoonaanta ay ka qarsoon yihiin indhahays inahu yaraakum wa qabiilu min xayu laa tarawnahum buri ilahi subxana wa tacaala isaga oo ibliisa iyo qabiiladiisu oo idin arkaan macnaa idinkuna ma aragtan weyaan macnuhu insigana waxaa looga jeedaa banu aadamka banuu aadama nebi aadam duriyadiisa wasumu insan liana bacdahum yanasu libacdi waxaana insi loogu magacaabay lannahu way isweheshadaan ilaa liyacbuduun salafku kelmaddan saynu halaatat lusuulka kusoo sheegnay tafaasiir markaa kala duwan ayay ku fasireen waxaana tafaasiirtaa u xoog badan ilaa liyacbuduun macnaheedu inuu yahay ee ilaa liaamurahum bicibaadati inaad cibaadadeyda amro mooyaane wax kale uma abuurin waa tafsiirka cali iyo mujaahid iyo laga wariyey jumhuur lmufasiriinna ay ku tegeen sheekhulislaam ibnu teymiyana raximah llahu tacaala wuxuu u deliishaday koob iyo toban aayadood iyo laba xadiid ibnu kahiirna qowlkaasuu doortay wakadalika ashinqiiطiyu raximah llahu tacaala markaa ilaa liyacbuduun say culimadu u badan macnihiis waxa weye ilaa liaamurahum bicibaadati inaan cibaadadeyda amro ayaan u abuuray ilaahayna subxana wa tacaala cibaadadiisa uu amray kuwa amarkaa qaatay u hoggaansamay iyo kuwa khilaafay intaba way leeyihiin laamta ku jirta ilaa liyacbuduun liyacbuduun laamta ku jirta ficilka mudaaric waa laamu tacliil waa laamta markaa lagu caddeeyo xikmadda ama ujeedada laamu tacliil ama ciladuna laba ayay u qeybsantaa cila ghaa'iya iyo cila muujiba cila ghaa'iya waxaa looga jeedaa bayaan alxikma walmaqsad min ashay ujeeddada iyo xikmadda shayga laga leeyay markaa la doonaya in la caddeeyo laamta markaa la isticmaalo ayaa laamu tacliil alghaa'i ah walaa yalzamu wuquuca wujuudaha fi lwaaqic waxaa markaa ciladiisu ay tahay cila ghaa'iya inuu dhaco oo la helaana laazima waa dhici kartaa inuu dhaco waa dhici kartaa inaanu dhicin waxaa tusaale u ah inaad tidhaahdo ishtaraytu hada alkitaaba liaqra'ahu kitaabkan baan soo iibsaday waa maxay xikmadda aad usoo iibsatay inaan akriyo laamtaasi waa laamu tacliil ciladii aad usoo iibsatay baad ku caddaynaysa iyo xikmadda aad iibsigiisa ka leedahay ciladuna waa cilla haa'iya weeyi oo maqsadkii iyo xikmadii ayaad ku tilmaamaysaa waxaa dhici karta inaad akrido kitaabka waxaa kaloo dhici karta inaanad akrin marka alaamtani waa sida ilaahay wuxuu u abuuray inay ilaahay subxana wa tacaala caabudaan qaarkoodna way caabudayaan qaarkoodna caabudi maayaan cilada nooca labaad alcila اlmuujiba ayaa la idhahdaa waa macnaheeduna waa bayaanu ana alahara mutaratiba calى shay waa cilada lagu cadaynayo ciladaa raadkeedu ilowba ilow inuu ka dhalanayo mar haddii ciladaa la helaba wixii cilada u ahaydna waa la helaya sida inaad tidhaahdo ibtalla thawbu liwuquucihi fi lma maradii way qoyday cilada ay u qoyday waa maxay waa inay biyaha ku dhacday mara mar hadday biyo ku dhacdo inay qoydo waa laga maarmaan inay biyo ku dhacdo aanay qoyin in yari in badan toona taasi dhici mayso cibaadada hore ayaynu usoo qeexnay oo alcibaadatu fi lluga waa aldullu walkhuduuc waa dullowga iyo khuduuca cid loo khuduuco aimada markaasaa ku fasirtayna aad bay u tiro badan yihin aimat luga iyo aimat tafsiir iyo aimat lxadiidba saas ayay ku fasiraan macnaha ay cibaadadu ku leedahay fi sharc hore ayaynu waxa weeyaan u sheegnay waxaanu idhaha alcibaadatu fi الsharci waa imtithaalu awaamir اllahi wa nawaahihi maca gaayaة الduli wاlmaxaba waa in loo hogaansamo ilaahay amaradiisa iyo nahiyadiisa waxyiga ku sugan iyadoo taa ay la socoto in ilaahay subxaana wa tacaala sida ugu dhammayska tiran loogu dulloobayo oo loo jecel yahay marka waxaanu sheegnay jumhuur اlculamaa adul wاlkhuduucu nin yidhahdana maxabada aanay ku darin laakiin culimada qaarkood shekhu islaam ibnu taymiya ibnu kathiir iyo ibnu lqayim iyo in maxabadana ay ku daraan oo maxabadu arkaanta cibaadada inay ka mid tahay waxa weeyaan in ay sheegaan daliilka koobaad wmaa khalaqtu اljina walinsa ila liyacbuduun sidee buu inoo tusinaya maqsuudkii baabka maqsuudka baabku soo mu ahayn in la caddeeyo xukunka tawxiidka iyo inuu waajibiye iyo ahamiyadda uu towxiidku leeyahy aayaddani siday daliil ugu tahay waxay daliil ugu tahay ana fiiha ana tawxiida huwa algaaya alati khalaqa allahu ljina walinsa liajliha waxaa aayadda ku sugan towxiidku inuu yahay ujeeddada daraaddeed ilaahay u abuuray jinka iyo insiga wamaa khuliquu liajlihi fahuwa min alhamiyati bimakan waxa ilaahay daraaddii jin iyo insi oo dhanba u abuuray wax aada u muhiima wey waxaa dad ad arkaysa ee adduunyada u kala dambeeyey nebi aadam laga bilaabo ilaa qiyaami saaca kuwa iman doona iyo jinka oo tiro badan shayga ilaahay daraaddii u abuuray shay muhima miyaanu ahayn waa shay muhima weeye wahum maamuruuna bihi mar haddii loo abuurayna way ku amrayin suurtagal ma aha in la idhaahdo towxiidku waa ujeedada jin iyo insiba loo abuurayba yani inay fuliyaan haddana kuma amran oo waajib kuma aha may suurtagalti taas mar haddii towxiidku iyo ujeedadii loo abuuray waajib buu ku noqonayaa dee amarkuna wuxuu faa'iideeyaa waajibin fadalat اlaayaةu calى ahamiyati wujuubi towxiid اllahi bاlcibaada aayaddu waxay tusisay ahamiyadda iyo mansilada uu towxiidku leeyahay iyo waajibnimada ay waajib tahay in ilaahay cibaadada lagu gaar yeelo marka maqsuudka ale ka tusinaysaa waa halkaa wey addaliil الثاني wa qowluhu bu uhi musanifku raximah اllahu tacaala ilahi uhi walaqad bacanaa dhab ahaan waanu diray fii kuli ummatin koox kasta dhexdood rasuula fariinsida ayaanu diray an icbudu llaha rasuulkaasi oo ku lahaa ilaahay waxida wajtanibu طaaguut طaaguutkana ka fogaada oo ka dheeraada macnaha aayaddani waxa weeye ilahi subxana wa tacaala wuxuu ku waramayaa daa'ifo kasta oo dadka ka mida inuu rasuul u diray rasuulkana kelmadda ilaahay uu la diray xagga ilaahay uu ka siday waxay ahayd an icbudu llaha wajtanibu طaaguut oo macnaheedu yahay ucbudu llaha waxdahu watrukuu cibaadata maa siwaah ilaahay oo qura caabuda ciddaan ilaahay ahayna caabudistiisa ka taga sida ilahay uhi faman yakfur bالطaaguuti wayu'min biاllah faqad istamsaka bاlcurwati اlwuhqa marka aayaddan macnaheedu waa macna laa ilaha ila اllah un an icbudu llaha waxay la macno tahay ila اllah wajtanibu طaaguutana waxay la macno tahay laa ilaha bay la macno tahay bacanaa ay akhrajnaa wa arsalnaa waya macnaheedu waanu saaray oo waanu diray wاlbachu yaأti fi اlqur'ani limacnayeyn ereyga albachu qur-aanka laba macne ayuu ugu yimaadaa ama bachigu sidiisaba laba u qeybsama albachu الsharciyu الdiiniyu wاlbachu اlkowniyu اlqadariyu bachi sharci oo diini ah oo looga jeedo almutacaliq biumuur اdiiniya kala xidhiidha umuurta diiniga ah sida dirista ilaahay rasuulka uu diray iyo baciga kowniga ah oo almutacaliq bilumuur اlkowniya kala xidhiidha arrimaha qadariga ah waxna ilaahay sharci ahaan buu u diray baci sharciga baa la hahdaa waxaana qadar ahaan buu ilaahay subxana wa tacaala u diray aayadda kan ku jira waa albacu sharci bacana ay sharcan wa diinan ka kownigayna waa ku jira fii qowl lahi tacaala fabacaa allahu guraaba ilaahay subxana wa tacaala dee diin ahaan iyo sharci ahaan iyo waxyi ahaan tukaha umuu dirin sida uu rususha u diray laakiin qadar ahaan buu ilaahay u diray oo ilaahay baa subxana wa tacaala qadaray in ina aadan markuu walaalkii dilay ee si uu yidhaahdo u garan waayey maadaama uu ahaa qofkii u horreeyey ee qof dilay qof dhintayna arkay ilaahay baa qadaray tukahaasi waxa weeyaan inuu u yimaado oo uu tuso sida qofku markuu dhinto laga yeelayo fii kulli umma ereyga umma markuu aayaddan ku jiro waa bimacna aلطaaئifa waاljamaca min الnaas waa kooxda iyo jamaacada dadkaa weeye ereyga alummana yuطlaqu fi اlqur'aani calى khamsati macaani qur-aanka shan macno ayuu ugu soo arooraa macnaha koowaad waa aلطaaئifa waاljamaca min الnaas waana sida aayaddan ku jirta walaqad bacana fi kuli umma ay fi kuli طaaئifa wajamacati min الnaas macnaha labaad waa alimaamu alqudwa oo qofka lagu daydee dadka tusaale u ah walow qof quraba ha noqde isagana umma ayaa la idhaha ina ibraahima kaana ummata qaanita lilah ummatan ay imaama qudwatan imaam lagu dayda ayuu aha macnaha saddexaadna waa almilatu waddiin milada iyo diinta lafteedana umma waa la idhahda ina wajadnaa aabaa'ana calaa umma ay calaa diinin wa milla aabbayaashaya waxaanu ka soo gaadhnay diin iyo milada ay ku sugnaayeen macnaha afraad waa alburhatu min aلzaman waa qadar waktiyana umma waa la idhaahda wadakara bacda ummatin fii qisati nabiy llahi yuusuf bacda ummatin macnaheedu waa maxay bacda zaman yanaa wuxuu xusuustay fariintii nabiy llaahi yuusuf waa ninkii jeelka kula xidhnaa la sii daayey fariintii nabiy llaahi yuusuf uu faray wakti dabadi ayuu xusuustay macnaha shanaada u dambeeya waa jamaacaat اlkhalq jamaacaadka khalqiga umma ayaa la idhahdaa waxaa ummat الطuyuur ummat اlkilaab ummat الnaml ummat الnaxl jamaaco kasta oo ka mida khalqiga ilaahay oo isku kooxo isku jinsiya umma ayaa la idhaahdaa wma min daabaة fi اlarضi walaa طaa'iri yطiru بجanaaxayhi ilaa umamu amhaalkum ay jamaacaatu min khalq اllahi weeyi macnu waa sidaas ilaahay subxana wa tacaala dawaabtii iyo shimbirihii wuxuu sheegay inay yihiin umam aayaddan waxay tilmaamaysaa cumuumu risaalaati rusul linnaas qolo kastaba inuu ilaahay subxana wa tacaala rasuul u diray ana kula umati bacaa allahu ilayha rasuula arintaana ilaahay in badan buu kitaabkiisa ku sheegay walikuli qowmin haad qolo waliba cid hanuunisa ayay lahaayeen waddada saxdaa tusta wain min ummati ilaa khalaa fiiha nadiir ummad walba mid u diga ayaa loo diray haddaba ishkaal baynugu soo arooray ishkaalkaas wuxuu yahay ilaahay subxana wa tacaala isagoo nebi maxamed la hadlaya wuxuu ku uri fi lqur'aan alkariim litundira qowma maa ataahum min nadiiri min qablik lacalahum yatadakaruun qur-aanka waxaanu kuugu soo dejinnay si aada ugu digto qowm mid digaa yani adiga hortaa aanu u iman aayadda kalea kasii sariixsan maa undira aabaaum yacnaa qoom aabbayaashood aan loo digin marka aayaddan waxay leedahay qolo walba rasuul baan u diray walikulli qowmin haad wain min ummatin ilaa khala fiiha nadiir aayaddaasina waxay sheegaysaa kuwa nebi maxamed loo soo diray aabbayaashood inaan waxa weeyaan aan loo digin oo rasuul iyaga aan loo dirin culimadu taa waxay kaga jawaa inay yidhaahdeen horta ereyga alqowm iyo ereyga alumma way kala caamisan yihin oo ereyga umma ayaa acamu min alqowm tusaale ahaan banuu israa'iil waa umma furuucdooda hoosena qowm baa la odhanaya carabi waa umma furuucoodana waxaa la odhanayaa qowm baa la odhanaya waa talabaade alqowm halkan waxaa looga jeedaa alaabaa alaqrabuun yacni aabbayaashoodii dhowaa ayaan rasuul loo dirin saas ayaa looga jeeda waxaa kaloo ihi maada aayadda ku jirta maa undira aabaa'uhum maba ahaba naafiyo waa mawsuula litundira qowma alindaar aladi kaana liaabaa'ihim macnuu waa sidaasna waa la yidhi an icbudu llaaha cibaadada macnaheeda luqatan wa sharcan hore ayaynu u sheegnay in badanoo culamaau tafsiir ka midii waxay rajaxeen antani inay tahay tafsiiriya ereygaasi markaa tafsiirka dhiganayso iyo markaa aayadaha qur-aanka la macnaynayba ee aada buu kugu soo noqonoqonaya an tafsiiriya an masderiya marka waa inaad mar iska xifdido meel aad iskaga teeriso anta tafsiiriyadii waa tii waa alatii subiqat bima duna dikri lafdi اlqowl waa anta wax macnaha qowlku tusinaya uu ka horeeyo lafdu lqowl kama horeeyo laakiin wax qowl macnihiisa ku tusinaya ayaa ka horeeya waxaa macnaha qowlku tusiya waxaa ka mid a alwaxyi tusaale ahaan iyo albac laqad bacanaa bacanaa qowl maaha de qulnaa lahum idhabuu waandiruu الnaas saa lama odhan lakin bacana baa la yihi bacaanaadaasi macna qowl bay wadataa oo dee maxaa lagu bacfiyey oo lagu diray dee qowl ilahay uu kula hadlay soma ilahay subxana watacaala inuu la hadlay bay tusinaysa ilhaamka ayaa lamida waxaa kaloo la yihi antan an icbud llaha ku jirtaa waa masderiya lakin ka hore ayaa aqraba an haddina waa masderiya taqdiir baa loo baahanaya walaa xaajata ila taqdiir huna walaslu cadamuhu in wax la qadarana waxba loogama baahna halkan asalkuna inuu waxba la qadarin hadalka sidiisa loo daayay an icbud llaha wاjtanibu طaaguut ijtanibu macnaheedu waa maxay waa ibtaciduu canhu waa ka fogaada xaydu takunuuna fi janibi wالطaaguutu fi janibin aakhara idinku dhinac ahaada طaaguutka dhinac kale ha ahaado manaa idinka iyo طaaguut meel ha wada joogina ijtanibuuna ablagu min qawlina utruku qofku waxaa laga yaaba shayga inuu ka tago laakiin uu u dhow yahay laakiin ida ijtanabahu khalaas ibtacada can uu ka fogaaday ayay noqonaysaa marka ehm, in daaquudka iyo wasaaisha caabudisiisa dadka gaadhsiisa laga tago labadaba aayaddu way tusinaysaa daaquudka ehm, ilaahay subxana wa tacaala in badan buu ayuu qur'aanka dadka ku amray inay ka tagaan oo ay ka kufriyaan oo ay ka fogaadaan waxaa ka mid a qowl lahi tacala faman yakfur bالطaaguuti wayuؤmin biالlah faqad istamsaka bاlcurwaةi اlwثqى la nfisaama lah alkufr bالطaaguut sheekhu aad buu usoo celcelin doonaa waayo labada rukunee laa ilaha ila اllah ay leedahay midkood baa macnihiisu yahay alkufr bالطaaguut wالtawxiidu laa yatimu ila binafyin waihbaat tawxiidkuna ma dhamaystirmayo ilaa ilaahay cibaado loo sugo cid kastoon ilaahayna cibaadada laga anfiyo oo loo diido wahada macna alkufr bالطaaguut alkufr bالطaaguut waxaa looga jeeda ictiqaadu buطlaanihi wa bugduhu wa cadamu الrida bicibaadati baadilnimadiisa in la ictiqaado la naco raalli aan lagu noqon caabudista la caabudayo aلطaaguut haddaba waa maxay ereygaasi kitaabkan waa kusoo noq noqon doonaa sheekhu baabka uu ku fasirayo laa ilaha ila اllah wuu ku sheegi doonaa baab gooniyana uu ku sheegi doonaa saynu arki doono oo aayad ereyga طaaguut uu ku jiro ayuu u baabaysan doonaaba aلطaaguut fi lugaةi اlcarab waa mushtaqu min الطugyaan wuxuu ka yimi asal ahaan طugyaan buu ka yimi oo a mujaawazaة اlxad shaygu xadkiisa inuu dhaafo ana lama طaغى اlmaau طaغى اlmaau macnaheed waa maxay tajaawaza xaddahu waa biyu xadkoodii markay dhaafeen taasi waa luqatan sharcan culimadu ereyga طaaguut tafsiirkiisa aqwaal bay ku leeyihin طaaguut waxyaaba ay ku fasiraan waxaa ka mid ah الshayطaan whada marwiyu can cumara wagayri min asalaf daaquudka inuu shayطaanka yahay cumar iyo salaf kalea laga wariyay waqiila huwa saaxir waqiila huwa alkaahin waqiila huwa kulu maa cubida min duni اllah waxaa kaloo la waxaa looga jeedaa wax kasta oo aan allah ahayn oo la caabudo sida صaxiixiina waxa weeye ibnu jariirna uu rajaxay anahu shaamilu ljamiici tilka اlmacaani shaydaanka taaquuta waa la dhahda saaxirka waa la dhahda kaahinka waa la dhahdaa kulu macbuudi min duun illah mid kasta oo la caabudoon allah ayna taaquut waa la dhahda saasaana ibnu jariir fi tafsiirihi uu rajaxay salafku markaa ay ku fasireen macaanida mid ka midana oo min baabi tafsiiri bilmithaal waa tusaale ayuunbay taaquutka u sheegayaan min amhilati طaaguut الshayطaan wa minha الsaaxir wa minha اlkaahin wa minha kulu macbuudi min duni الlah aayaddanna aaaguut waxaa looga jeedaa kulu macbuudin min duuni illah wajtanibu aaguut ila waxaa ka horeysa an icbud llah soo ma wajtanibu aaguut ma lmuraad biaaguut kulu macbuudin min duuni illah shayطaana kaana aw saaxira aw kaahina aw sanama aw insaana jinan aw insan xayan aw meyita waa mid kastoo wasfigaa leh sifadaa in la caabuday ilahi subxana wa tacala sokadi waxaa la isku waafaqsan yahay calى iطlaaqi lafdi الطaaguut calى man cubida min duni اllahi wa huwa raadi bidalika ka la caabuday ilaahay sokadi isagoo raalli ku ah cibaadadaas la caabudayo طaaguut isaga waa la odhan karaa oo shaydaanka daaquut waa la odhanaya raalli buu ku yahay in la caabudo asnaamta iyo kuwaas waynu u iman doonaa jinka in la caabudo raalli ka waa daaquut insiga in la caabudo raalli ka isaguna waa daaquut ishkaal waxaa ah uun hal yuطlaqu lafdu daaquut calaa man cubida min duuni illaah gayra raadin bilcibaada ka la caabuday ilaahay sokaday isagoon raali ku ah in caabudistaa la caabudayo oo diidan sida nabiy llaahi ciisa oo kale calayh isalaatu wasalaam walmalaaika isagoo lama caabudin iyo bacdu saalixiin min aljini waاlins saynu kusoo aragnay kitaabkii alqawaacid alarbaca kuwaa miyaa daaquut lagu odhanayaa culimadu laba qowl bay ku leeyihin culimada qaarkood waxay leeyihiin kuwa daaquut lama odhan karo oo yusamuuna dawaaqiit dawaaqiit laguma sheegi karo waayo iyagu raalli kuma aha caabudistaa la caabuday culimada qaarkoodna waxay leeyihiin daaquut waa la odrhanayaa laa min baabi damihim walakin min baabi bayaan ana hunaaka man tajaawaza fiihim اlxad marka daaquut lagu sheegay in iyaga lacaayo la dhaleecaynaya maha ee waa inay waxaa loo jeedaa un in la caddeeyo inay jiraan kuwa iyaga xadka kaga tallaabo marka iyagu iskoo taaquud uma ah lakin man cabadow marka laga eega dhinaca kuwa caabuday ah. qowlka odhanaya cid aan raalli ku ahayn taaquut laguma sheegi karo ishkaali ku soo arooraya wuxuu yahay in la idhaahdo dhagaxanta iyo geedaha iyo jamaadaadka la caabuday cibaadada la caabuday miyay raalli ku ahaayeen laa yuusafuuna birida laguma sifayn karo in ay ku ahaayeen haddana shareecadu طaaguut way ku sheegtay oo asnaamta ereyga طaaguut shareecadu way ku iطlaaqday calaa kuli xaal waxaa mas'alada lagu ishkaal bixin karaa in la yidhaahdo طaaguutku sifo uma aha aلطaaguutu laysa waصfa liman cubida min duni الlah wahuwa gayru raadin bidalika sifo uma aha ka la caabuday ilaahay sokadi isagoon raalli aan ku ahayn walakin yuطlaqu calayhi lafظ الطaaguut bاctibaari tacaluqi ishraaki bacdi الnaasi bihi lakin lafظ طaaguut waa lagu isticmaali karaa marka xaggee laga eego in dadka qaarkood shirkigoodu iyaga uu ku tacaluqay wa sababu shirkihim iyagu waxa weeyaan ay ahaayeen ereyga markaa طaaguut fi اlqur'an iyo fi kalaami الsalaf waxa markaa kaafir ah marka mukalifiinta lagu iطlaaqo cid kaafira ayuun baa waxa weeyaan lagu iطlaaqa aayaddani waxay caddaysay maqsuudka rususha loo soo diray inuu ahaa aلdacwa ilى الtawxiid wالtaxdiir min الshirk inay dadka tawxiidka ugu yeedhaan shirkigana uga digaan marka halkay ka tusinaysaa aayaddani maqsuudkii baabka oo ahaa tawxiidku inuu waajib yahay muhimna yihi waxay ka tusinaysaa aayadda waxaa ku jira bayaan ana alxikmata min irsaali الrusul aلdacwaة ilى الtawxiid waxay haddu caddaysay ujeedada rasusha loo soo diray inay tahay in dadka tawxiidka ugu yeedhaan wa hada daliil calى ahamiyati shaqada dhan ee rususha loo soo diray waa shaqo muhima tawxiidku inuu yahay shaqadii rasusha loo soo diray waxay daliil u tahay ahamiyadda uu leeyahy wa fiiha alamru bالtawxiid fii qowli waxaa kaloo aayadda ku jirta amar tawxiidka la amraya addoomaha an icbudu اllah wanahyu can الshirk fii qowlihi wاjtanibu الطaaguut wakilaahuma daliilu calى wujubi الtawxiid amarka dadka tawxiidka la amray iyo diidmada shirkiga loo diiday labadaba isu geeyo maxay daliil u yihiin inuu tawxiidku waajib yahay ee labaduba daliil ay u yihiin waay daliilka saddexaad wa qowluhu tacaala weeye ilaahay uu yihi waqaضى wuxuu amray oo uu xukumay rabuka rabbiga anlaa tacbudu inaydaan caabudin ilaa iyaahu isaga mooyaane wa bilwaalideyn ixsaana o an tuxsinuu inaad u samafashaan bilwaalidiina labada waalid ixsaanan marka alaayaat baa ku taal macnaheedu waa iqra ilaayaat ama akmil ilaayaat aayaadka akri oo dhammaystir halkaana masale muhima ayaa ku jirta oo musanifku raximah tacaala matniga maxalu shaahid min alaaya aw ilaayaat ayuunbuu ku qoray halka uu ka deliishanaya aayadda ama aayaadka mise aayaadka wuu dhamaystirayay nusakha kitaabka kitaab tawxiid masaladu way ku kala duwan yahin imka nusakha qaarkood daliilkan waxay ku joojinayaan ilaa iyaahu waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyahu halkaasay ku joojinayaan marka macnuu wuxuu noqonaya sheekhu wuxuu ujeeday uun maxalushaahidka inuu sheego nuska qaarkoodna waxay gaadhsiinayaan intaan akriyo waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaahu wabilwaalideyni ixsaana shuraaxduna waa ku kala duwan yihiin sheekh sulaymaan oo ah xafiid musanif taysiru casiiz xamiidka qowska wuxuu ku xidhayaa ixsaanan taas waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaahu bilwaalideyni ixsaana deetana wuxu odhanaya haakada habata fi bacdi اlusuul lam yadkur ilaayata bikamaaliha nusakha kitaabka qaarkood saasaa ku sugan buu leeyay in lagu joojiyo wa bilwaalideyn ixsaana oo aayadoo dhammaystiran muu sheegin marka haddaad eegto iminka taysiir caiiz alxamiid yamiil ila alikhtisaar isagoo had iyo jeer maxalu shaahidka ayuu ku gaabsanaya taasina dhinac markaad ka egto waxaad soo manhajka musanifka iyadaa waafaqsan oo dee almusanif yamiilu fi lmatni ila alikhtisaar musanifku matniga kitaabkan marka la eego bast iyo dheerayn ujeeddadiisu maaha bal wuxuu u iilanayaa soo koobista oo baabkoo adilo badan uu sheegi kari lahaa iyo aqwaal iyo sharax badan ayuu ku koobsanayaa aayad iyo xadiid ama xadiid qura ama laba aayadood ama dhowr daliil uu ku koobsanaya waxaa taa khilaafsan cabdiraxmaan ibnu lxasan saaxibu fatxi اlmajiid isagoo aayadda uu dhammaystirayba ilaa qowlihi laga gaadho kamaa rabbayaani sagiira waxaana u markhaati kacaya saniica cabduraxmaan cabdiraxmaan ibn xasan waa xafidu musanif isaguna fatxulmajiid kale markaad eegto masaaisha baabka masaa-ishiisa waxaad arkaysaa masaa-il musanifku uu ka istinbaaطay aayadda maxalushaahidka in ka baxsan uu ka istinbaaطay markaa taasi inuu maqsuudkiisu ahaa aayadahaas isku xidhan oo dhan ayay taasina u markhaati kici kartaa waay waqadaa rabuka qadaadaas culimada qaar waxay macanaheedu waa amara ibnu cabaas baa taa laga wariyey waxaa kaloo macanaheedu waa wasaa xakamana waa la yidhi se mujaahid iyo laga wariyey lakiin macaani isdiideysa maaha amara iyo xakama iyo wasa dhammaantii lagu fasiraba waa isku mid lihada ba ibnu jariir markuu macaanidaa sheegay wuxu uhi wain kaana macna jamiici fi dalika waaxida isku macnay tusinayaan qadaagu sidii bachiga laba qaybood weeye alqadaء الsharci wuxuu ilaahay diin ahaan uxukumay iyo alqadaء alkowni اlqadari wuxuu ilaahay qadar ahaan uxukumay qadaagan markaa ku jira aayaddan waa alqadaء الsharci addiini waa alqadaء almutacaliq biاlumuur الsharciya waa xukumka umuurta sharciga la xidhiidha athaabita bilwaxy waa qada markaa waxyi ku sugnaaday wey qadaaga markaa kownigana waa almutacaliq bilumuur اlkowniya alkhalqiya waa kala xidhiidha umuurta makhluuqaadka iyo qadarka labadaas maxay ku kala duwan yihiin alqadaء alqadari alkowni laabudda min wuquuci wuxuu ilaahay qadar ahaan u xukumay inuu dhacaa waa lagama fursadaan iraadadana waynu arki doona iyadoo labadaas ay uqeybsanta wاlqadaء الsharci qad yaqacu اlmaqdiyu fiih waqad laa yaqac wuxuu ilaahay sharci ahaan u xukumay inuu dhacana waa dhici karta inu dhicina waa dhici karta maala xakama allahu sharca tawxiidahu ilaahay sharcan wuxuu u xukumay in la waxido soo ma dadka o dhan miyaa laga helay taas dadka o dhami taa ay yeeleen waa maya qaarkoodna ilaahay waa waxideen qaarkoodna shirki bay dhex dabaalanaya dhex fadhiyaan lakiin wuxuu ilaahay u xukumo qadar ahaan ilowba ilow u dhacayaan khayr iyo sharkuu doonayaan waxaa kale ku kala duwan yihiin alqadaء الsharci almaqdiyu fihi maxbuub lilah wuxuu ilaahay sharci ahaan u xukumo waxa uu xukumay waa wax ilaahay uu jeceliyey ama alqadaء اlkowni falmaqdiyu fiihi qad yakunu maxbuuban lilah waqad laa yakunu maxbuuban lilah wuxuu ilahay qadar ahaan uxukumaa wuxuu noqon karaa waxa ilahay u jecel waxaa kaluu noqon karaa waxaanu ilahay jeclayn laakiin xikmad kale ay keensatay ayuu noqon karaa waqadaa rabuka halkan lama odhan waqada allaahu maxaa la yihi waqadaa rabuka maxay tahay xikmadda ku jirtaa waxaa la odhan karaa xikmaddu waxa weeye dikru rabbi لbayaan أنhu اsتaxq العibaadaةa birububiyatihi waa masladii ثalaaثaة اصuulka inagu soo martay ee iبnu kaثiirna hadalkiisii macnihiisu ahaa rab huwa الmacbuud uu ka soo naqilay muصنifku raximah الlah si loo caddeeyo in ilaahay uu cibaadada ku mutaystay rabbinimadiisa oo cid aan rabbi ahaynina aanay cibaado xaqu lahayn man lam yakun rabا laa yastaxiqu شhayئa min العibaadة wasfigii uu cibaadada ku mutaysan lahaa maba lahaba wasfiga ilaahay oo qura ayaa leh warabu huna mutadaminu limacna alilaah oo ereyga alrabi iyo alilaah waa kaliimaani walislaam oo hore aynu soo maray waida ijtamaca iftaraqa haddii meel lagu wada sheego laba macno kala duwan bay tusinayaan waida iftaraqa ijtamaca haddii midkood la sheegana ka kale macnihiisiina wuu fii asli macna way ku kala duwan yihin alrabu iyo alilaah fii asli lmacna way ku kala duwan yihin hadda la soco waana masale muhima taas alrabu walilaah mukhtalifaani fii asli lmacna macnaha ay luqadda ku leeyihiin aslaan way ku kala duwan yihin oo alrabuna macnuu ku leeyahay fi luga alilaahna macnuu ku leeyahay waana laba macnoo kala duwan ma aha ismaani mutaraadifaan laba magac oo macno qura isku mida tusinaya maaha laakiin kamaa qulnaa saabiqa qad yustacmalu axaduhuma fi macna alaakhar laakiin waxaa dhici karta ismu rabbi in la isticmaalo iyadoo loo jeedo macnihi alilaah ismu lilah in la isticmaalo iyadoo bimacna rabbi loo jeedo waay alaa tacbudu ilaa iyaah macnaheed waa an tacbuduuh walaa tacbudu gayrahu macnaheed waa saas wuxuu xukumay inaad isaga caabudaan oo cid kale aydaan caabudin anta aayaddan ku jirtaana waa masderiya anta masderiya waa alatii tusbaku maca maa bacdaha bimasder waa ta iyada iyo ficilka ka dambeeya masder laga dhalaaliyo oo macnuu amara allahu bicibaadati waxdah wa tarki cibaadati gayrihi macnuu waa sidaas ilahay wuxuu amray in isaga un la caabudo cidda aan isaga ahayna caabudistooda laga tago aayaddan halkey inaga tusinaysaa maqsuudkii baabka maqsuudkii xusuusna muxuu ahaa bayaanu xukmi tawxiid wa ahamiyati in la caddeeyo xukumka tawxiidka oo alwujuub iyo ahamiyadiisa soo intaa mu ahayn aayaddan intaa halkey inaga tusinaysa waxay inaga tusinaysaa ana fiiha amr allahi cibaadahu amran sharciya an yacbuduuhu waxdahu wayatrukuu cibaadata hayr aayaddan waxaa ku jirta inuu ilaahay addoomihiisa sharci ahaan u amray inay isaga caabudaan cid kastoo kalena caabudistiisa ay ka tagaan fadalat calى wujubi الtawxiid lianna alamra yaqtadi اlwujub mar hadduu ilaahay amray in isaga u la caabudo cid kale aan la caabudin taasi horta maxay daliil u tahy tawxiidka waajibnimadiisa ila aayaddu tawxiidkii bayna amraysa amarkuna muxuu keensadaa waajibin buu keensadaa wa fiiha ikhbaar اllahi biana ahama ma amara bihi huwa tawxiiduhu bاlcibaada waxaa kaloo aayadda ku jirta wara ilahay inoogu waramayo wuxuu addoomaha amray waxa u muhiimsan u weyn ee u horeeya inuu yahay towxiidka taasina ahamiyatu towxiid ayayna tusinaysaa daliilka afraad qowluhu weeye wa qowluhu weeye ilaahay uu yihi wacbud اllaha ilaahay waxidoo cibaadada ku keliyey walaa tushriku ha u shariik yeelina bihi ilaahay shay-an shaynaba ha u shariik yeelina aayaddani litambiih nusakha qaarkood way ka maqantay haddaad doonayso matniga u fiican kitaabu towxiidna waa matniga uu taxqiijiyey sheekha la dhaha dagsh alcajami ama alcajmi waa sheekh kuwaitiya oo nool nusakh markaa aada u tiro badan oo khadiya oo makhtuuطa oo kitaabku uu leeyahay ayuu kitaabka ku taxqiijiyey dagsh alcajmi wuu ku jiraa waxa weeyaan nadka waad la soo degi karta hoosta wuxuu kugu sheegaya xataa ikhtilaafu nusakh aayadda nusaqa qaarkood kuma taal qaar way ku taallaa qaar halkaasay ku joogtaa qaarkood ereygani saas ugu qorayay qaar saas ugu qoray marka nuska qaarkood aayadani kumaba taallaba nuska khaiga ah kuma taallaba makhtuudka ah way ka maqantayba laakiin sheekh sulaymaan ibn cabdillaahi saaxibu taysiir cazi xamiid waa xafiid musanif inanku awoogo ahaa musanifku wuxuu sheegay annaha haabitat fi nuskati bkhai musanif in aayaddan uu arkay iyadoo ku qoran nuskho nuskha kitaabka ka mida oo fartii musanifka ah marka macnadu waxa y ishkaal kuma jiro aayaddan alimaam maxamed bin cabdilwahaab inuu ku qoray kitaabka inuu ku qoray taasi waa masle masalada labaad ikhtalafat nusakhu lkitaab fi mowdici hadi اlaaya nuskha kitaabku way ku kala duwan yihiin aayaddani halkay kaga qoran tahay kitaabka waanaad arki kartaa ikhtilaafka noocaas waad arki kartaa mowdica ay kaga qoran tahay nusaqa qaarkood aayadaha suuratu lancaam ee noo soo socda qul tacaala atlu maa xarama rabukum calaykum ayay ka dembeysiiyeen oo aayaddan ay dembeysiiyeen nusaqa qaarkoodna waa taan raacaye aayaddan bay soo hormariyeen wax ishkaal weyn lamaha taas sida ansabkaayna waa taqdiimu calى aayaati اlancaam waa in laga hormariyo aayaat اlancaam oo aayaddani ay soo horeyso maxay taasi munaasib ku noqotay lanna aharka ama khabarka cabdillaahi bn mascuud ohanaya man araada an yaqra'a wasiyata muxamedin wuxuu ku tacalluqaa aayaadka suurat lancaam aayaadkaasu ku saabsan yihi saynu arki doono marka haddii la idhaahdo aayaadka suurat lancaam ee qul tacaalow ka bilaabmayaba aayaddan ka soo horeeya waxay noqonaysaa aayaddan waxay kala dhexgelaysaa aayaatu suurati lancaam iyo khabarka cabdillaahi bni mascuud ee aayaatu suurati lancaam ku saabsan labadaasi kala dhexgelaysa sida ansabkaina waa khabarka cabdillahi bni mascuud inuu ku xigo aayaatu suurati lancaam ee ka bilaabmaya qul tacaalow atlu maa xarama rabukum calaykum sidaa culimada sheegta waxaa ka mid ah cabdiraxmaan ibnu xasan xafiid musanif waa inunka awooga u ahaa alimaam maxamed ibn cabdilwahaab cabdiraxmaan ibn xasan ibn maxamed ibn cabdilwahaab wey fatxulmajiidka ayuu leeyahy fatxulmajiidkuna asal ahaan waa ikhtisaaru likitaab taysiir casiz alxamid waa kitaab uu kusoo gaabiyey kitaabkaas sulaymaan in adeerkii u qoray laakiin lahu fiihi ziyaadaat masaa'il baa jirta aan ku qorayn taysiiru caziz alxamiid laakiin ku dhigan oo ku taala kitaabka fatxu lmajiidka wuxuu dhan whadihi اlaayatu hiy alati tusama aayat اlxuquuq اlcashara wfي bacdi الnusk اlmuctamada min nuski hada اlkitaab taqdiimu hadihi اlaaya calى aayat اlancaam walihada qadamtuha limunaasabati kalaami bni mascuud alati liaayat اlancaam liyakuna dikruhu bacdaha ansab aayaddan halkay naga tusinaysaa maqsuudka maqsuudka baabku muxuu ahaa ma waa maqsuud lbaab bayaanu xukmi الtawxiid wa ahamiyatihi in la caddeeyo xukumka tawxiidka oo ah waajibnimo iyo ahamiyadda mansilada uu diinta dhexeeda ku leeyahy wجه dilaalة ilahi alى maqsud اbab waxay an اllaha dakra fi hadi اlaaya اxuquuq اlcadiima aayaddan wuxuu ku sheegay xuquuq waaweyn wاbtada'aha bاlamri bالtawxiid wالnahyi can الshirk xuquuqda ilaahay muxuu ku bilaabay oo uu hormariyey amar amaruu addoomihiisa amray tawxiidka iyo uu ka nahiyey shirkiga wa hada daliil calaa ahamiyati tawxiid in xuquuqdii waaweyneyd ilaahay addoomihiisa uu amriyay tawxiidka uu horreysiiyey maxay daliil u tahay ahamiyada tawxiidka uu leebay daliil u tahay hadaad xusuusataan alaatat usuulka markaynu maraynay wahuwa acdamu ma amara allahu bihi so tawxiidka ma odhan shirkiga suu ma odhan huwa acdamu ma naha allahu can dee aayaddu say u tusinayso inuu tawxiidku yahay wuxuu ilaahay amray waxa u weyn shirkiguna u yahay wuxuu ilaahay addoomaa u diiday waxa u weyn maxaynu ka dhignay waxaynu ihi xuquuqdan waaweyne ilaahay uu sheegay buu u horreysiiyey alamru bitawxiid wanahyahe can shirki taasina waxay tusinaysaa acdamu ma amara allahu bi inuu yahay tawxiidka acdamu ma naha allahu canhuna inuu yahay shirkiga halkana waa sidii un oo dakara allahu fi hadi اlaaya alxuquuq alcadiima wاbtada'aha biاlamri bالtawxiid wanahyi can ishirk wa hada daliil calى ahamiyati الtawxiid inuu tawxiidka u hormariyey xuquuqda ilahay u sheegay waxay daliil u tahay ahmiyada tawxiidka uu leeyahy wujuubihi calى اlcibaad mar hadduu addoomaha ilaahay amrayna maxay taasi daliil u tahay waajibnimada tawxiidka الdليل الخامس dليilka شhanaad qowluhu taعaalى ila hi qul waxaad tidhaha nebi mxamedow tacaalow kaalaya atlu aan idinku waramo oon idinka qisoodo maa xarama wuxuu xaaraantimeeyey rabukum rabbigiin calaykum yanaa idinka uu idinka xaaraantimeeyey alaa tushrikuu ey wasaakum waxbaynu qadaraynaa wuxuu idin amray anlaa tushriku inaydaan u shariik yeelin bihi ilaahay shay-an shay naba halka allaa tushriku horteed maxaynu qadaraynaa wasaakum ama amarakum wuxuu idin amray anlaa tushrikuu bihi shay-an aayaddan tafsiirkeeda ibnu kaiir raximah tacaala ayaa si fiican u sheegay wuxu uhi ilahay wuxuu ku leeyahay nebigiisii moxamed qul yaa moxamed lihaaulaai lmushrikiin moxamed waxaad ku tiraa kuwa mushrikiinta aladiina ashrakuu cabaduu hayr allah mushrikiintaa shirkiga sameeyey ilahay cid aan ayn caabuday wuxuu ilaahay ku arsaaqay iska xaaraantimeeyey qaar ka mida oo awlaaddoodii dilay qul lahum waxaad ku tidhaahdaa tacaalow halumuu wa kaalaya xaggayga soo qaabila atlu maa حرم rabukum calaykum ay aqusu calaykum wabirukum bima xarama rabukum calaykum xaqan laa takharusa aan idinka qisoodo oon idinku warabo wuxuu rabbigeen idinka xaaraantimeeyey warankaasoo ah xaq ee mala awaal aan ahayn bal waxyan minhu amra min cindihi kaasoo ah waxyi iyo amar xagga ilaahay ka yimi aayaddu waxay tilmaamaysaa waxaanu nebigu calayh salatu salaam dadka u sheegayaa inaanu ahayn wax isagu melihiisa iyo masanuunintiisa ku keenay inaanu ahayn uu yahay waxyun min allahi subxaanahu wa tacaala alaa tushrikuu allaadaasu waa mukawanatu min an atafsiiriya walaa annaahiya an laa ayay ahayd markaasaa laysku idqaamiyo allah markaa laad waa naahiya wey bidaliil ficilkii mudaarice ka dambeeyey inay jasmisay ila tushrikuuna buu noqon lahaa waay antuna waa tafsiiriya wax ah macna lqowl tusinayabaa dee ka horeeya kelimatu atlo marka la qisoodo ee la waramo soo meesha qowl kuma jiro laakiin aquulu la aan idinku idhaahda lama odhan lafdigii qowl lama cabirin oo lama sheegin wax macanihiisii tusinayo atlo ah ayaa la isticmaalay mufasaruhaana waa maxduuf waxay fasiraysayna wuu xadfan yihi taqdiirkiisuna waa kaynu sheegno waa maxay wasaakum weeye qul tacaaluu atlu maa xarama rabukum calaykum anlaa tushrikuu wasaakum anlaa tushrikuu bihi oo wasaakum inuu yahay mufasarkeeda xadfan maxaa u daliila waxaa u daliila dikru lwasiyati fi aakhiri اlaaya ereyga alwasiya aakhiru اlaaya ayaa lagu sheegay lihada ibnu kaiir wuxuu yihi wakaana fi lkalaami maxduufa dala calayhi siyaq wataqdiiruhu awsaakum anlaa tushrikuu bihi shayئa walihada qaala fi akhiri اlaaya dalikum wasaakum bihi lacalakum tacqiluun anlaa tushrikuu cumuum baa ku jira weliba min wajhayn laba dhinac cumuum inaga tusinaya cumuum shirki caamnimada shirkiga shirki oo dhan in la diiday bay aayaddu tusinaysa oo yashmalu kula maa yusama shirkan wax kasta oo shirki la idhaahdo ayaa aayaddan soo gelaya anlaa tushriku cumuumu shirkigaasi waa ma'kuudu min wuquuci ficl tushriku fi siyaaqi nafy tushriku soo ficil maha soo nahiile kama horeeyo laadaas ficilku markuu dhaco fi siyaaq الnafyi aw nahyi waa min siiq اcumuum waayo dee asalkiisa masderka waa asala alaslu fi اlasmaana waa annakira markaa nakiro fi siyaaqi nahyi ama nafyi dhacday oo kale ayuu noqonaya cumuumka labaad waa cumuum mushrak bihi wax kastoo ilaahay loo shariik yeelo insi jin mid dhintay mid nool dhagax geed ay shay malaaig shayaadiin ayay aayaddu diideysa cumuumkaasina waa maakuudu min qowlihi shaya anlaa tushrikuu bihi shaya haya waa nakira fi siyaaqi annahyi waqucu nakira fi siyaqi nahyi min siiq cumuum siiq cumuum ayay ka mid tahay lihaada buu uri sheekh sulaymaan bn cabdilaahi fashamala dalika kula mushrakin bihi wax kastoo ilaahay loo shariiki ilay aayaddani diideysa wa kula mushrakan mushrakin fiih iyo ficil kastoo dhexdiisa uu shirki dhaco min anwaci cibaada ah faina shaya من anakiraat فيعم jamiica الأشياء وما باح تعالى licibaadi an به bihi shayan miyaad garanaysaan wax ilaahay u alaa cid ilaahay u xalaaliya in loo shariik yeelo abadan shay cibaado ilaahay uu ogolaaday in isaga iyo cid kale laga dhexaysiiyo miyaad garanaysaa maya ayib hal ishkaal baan idin kusoo aroorinaya sujuudda sujuudda ka warrama masale aynu halaaثat اlusul kaga hadalnay inaad fahamtaan inaad fahamteen in kalaan eegaya dabxiga ka warrama adabxu lilahi soo cibaado ma adabxu lilmakhluuq fii bacdi axyaanna soo ilaahay mu xalaaleyn markaa sidaynu u leenahay shay ilaahay uu xalaaleeyey isaga cid kale in laga dhexaysiiyo ama cid ilaahay uu ogolaaday in wax laga dhexaysiiyo ma jirta sidaynu u leenahay yaa ishkaalka ka jawaabaya man ajaaba calى hada اlishkaal falahu mini kitaab ishkaalkaa qofka ka jawaabaa kitaab buu leeyahy rag badan baa gacanta taagay cabduraxmaan in la dhaa miydu ku jira inta gacanta taagta cabdullaahi magacaa cabdullaahi tafadal ya cabdallah axabu اlasmaa ilى اllahi cabduraxmaan wcabdullahi wa wacabdiraxmaan su-aashu waxa weeye waxaynu nidhi aayaddani waxay diideysaa shirki oo dhan yaani cibaado kastoo ilaahay iyo cid kale laga dhexayso waxaa kaley diideysaa in ilaahay iyo cid kale ciday doonaysa ha noqotee wax laga dhexaysiyo ilaahayna marnaba ma xalaaleyn in isaga iyo cid kale wax laga dhexaysiiyo wuxuu ogolaaday in isaga iyo cid kale laga dhexaysiiyaana ma jiro soo inta maad fahmin ayib dabxigu waxaynu soo dhigayna inuu cibaado yahy ilaahay cid aan xaaladaha qaarkood in wax loo gawrici karo marka ilaahay miyaanu xalaaleyn in isaga iyo cid kale gawraca laga dhaxaysiiyo isagana loo gawraco cid kalena loo gawraco cibaado maxda baanu ahayn صaxiix jazaaka اllahu khayra waxaa laga waramayaa waxaa cibaada maxda ah ama ah ficil muxtamila xaaladda uu cibaadayi xaaladan ilaahay uu ogolaya cid kale in loo gowraco waa xaaladda aanu gowracu cibaado ahayn de soo waadix maa baryadu waa la mid adducaa alisticaada alisticaana alistiqaada xaaladda ilaahay uu ogol yahay in cid aan isaga ahayn la baryo gurmad la weydiisto la magan galo waa xaaladii ficilkaasi aanu cibaadada ahayn laakiin xaaladda uu ficilku iba ficilku hadduu cibaada maxdi yahay sida salaad oo kale ilaahay isaga cid kale laga dhexaysiiyo marnaba ma banayn hadduu yahay ficil muxtamilana xaaladda uu cibaado yahay ayaanu ilaahay ogolayn in isagaiyo cid kale laga dhexaysiiyo qodobkaasi horeynu soo baranay waanaynu ku celcelinay waana qodob muhima laba faa'iidaanu leeyahy inaad ogaato alafcaal almutacabad biha noocaan inay yihiin afcaasha lagu cibaadaystaa inay laba nooc yihiin nooca koowaad cibaadaat maxda cibaado barax tiran faid laa yajuusu sarfuhaa aw jacluha ligayr illaahi biayi xaal min alaxwaal cibaadada ilaahay cid aan ahayn in loo sameeyaa xaaladna ma banaan afcaasha nooca labaad maxay waa alafcaal lmuxtamila waqad takunu cibaada waqad laa takun cibaada afcaasha sidan iyo sidan ba udhacda marna cibaadoa marna aan cibaado ahayn afcaasha noocaasi xaaladda ay cibaadada tahay ayaan la ogolayn cid aan in loo sameeyo inaad xaaladda kale yani cid aan haddii loo sameeyo shirki maaha ila xaaladdaa kale cibaadaba maahe markaad marti wixu gowracayso ama neef tusaale ahaan aad hilibkiisa inaad iibiso aad doonayso aad gowracayso ama aad iska qalanayso aad saruurad iskaga biinayso dee cibaado maaha gawracu xaaladaas walihada way banaanaatay in makhluuqa loo yeelo soo ma masalada inaad fahamtaa aada bay muhiim u tahay ahamiyadeedan waxaa muujinaya marka koobaad waxaa laga faa'iidayaa faa'iidatu dalika waa alindibaad fi lxukmi cala afcaal innaas qof qaacido ku socdaad noqonaysaa marka dadka afcaashooda xukumayso oo ficilkii gowraca ee qof uu sameeyey markaad xukumayso qaacidaad ku socotaa waxaad kala taqaanaa markuu cibaado yahay aad shirki ku xukumayso iyo markaanu cibaado ahayn laakiin haddaad maqashay uun addabxu waa cibaada mid kasta oo dabxi sameeyey oo ligayr illaahi u sameeyey maxaad ku xukumaysaa ile daabidkii ma haysatide shirki gawrucu waa cibaado ilahay cid aan hayn la caabudaana ma banaana kan cid aan ilaahayn buu u odaybaa soo martiy u gawracay ninkaa odayga martida u gawracay waa mushrik baad odhanaysa xertii caanood baad noqonaysaa marka waayo faaidada kale taasi ay leeda waxa weeye cinda munaaqashati ahli shirk markaad la doodeyso kuwa shirkiga u dooda oo markaad tidhaahdo oo dadkan dhintay la baryaya ama jinkan la baryaya ama bannaano waa shirki ay ku odhanayaan oo haddaan idhaahdo ar hebel waa qalinkaaysi haddaan nin shaxaado du doonay xaaraan ha noqdo laakiin haddaan shaxaadaan idhaahdo armaanta maanta toban kun ii dhiib ma shirki shirkiba haddaad tiraa shirki maaha soodigii lahaa baryada ilahay cid aan aha in la baryaa waa shirki haddaad tidhaahdo waa shirkina waxaan shirki ahayn baad shirka ku xukunta lakin haddaad taqaan ficilkan baryadu inuu yahay ficil muxtamil ah oo yakunu cibaadatan taara walaa yakunu cibaadatan taara mar cibaado noqdo marna aan cibaado noqon dee doodaa waad ka bixi kartaa soo waadix maa adlawaaninu kuma lihi dee baryo o dhan baa cibaada ama kaalmeyn cid la weydiisto o dhan baa cibaada waa nooc eh, ducadii kamid a ah. eh, ducadu marna cibaaday noqotaa marna waxaan cibaado ahayn bay noqota haddaba labada maxaa lagu kala saaraya imka kale qasdigaa lagu kala saarayay sooma ya hadduu tacdiim iyo taqarub uga qasdiye muxuu ahaa shirki haddaan uga qasdinna ishkaal baa lagugu soo aroorinaya malaa waxaa idin la sugo baabu ma jaa fi dabxi ligayr الlah lakin min bab اfaaida allahu alam inanu gaari be ishkaalkaas waa lagu ohanaya qasdigu waa min acmaali اqulub adu saad ku garanaysaa qofka inuu qasdigiisu saayi waxaa qure lagu garan karaa sooma inu isagu kuu sheego haddaanu isagu kuu sheegin saad uxukumaysaa markaa in gawriciisu uu yahay kii shirkiga ahaa jawaabtu waxay tahay inu dhahno la qofka qasdigiisa laguma garto inuu qasdigiisa isagu qasdigiisa waxyaaba badan oo lagu garan karo ayaa jira walihada halaaثat اusuul markaynu maraynay cibaadaة dabxi aynu ka hadlaynay aynu sheegnay daabidu adabxi shirki waxaynu sheegnay qaraa-in iyo arrimo lagu garanayo inuu gowracaasi kii shirkigaha yahay oo qasdigiisa uu yahay adabxu tacdiimu atacdiimu wاtaqarubu ligayr اllah wallahu subxaanaه wa tacaala aclam mise waxaynu raacinaa maqsuudka maqsuudka aynoo hadhay maqsuudka an racino dhib male ama waju dilaalaha ayadda halay ka tusinaysaa maqsuudkii baabka oo ahaa bayaanu xukmi tawxiid wa ahamiyati waxay ka tusinaysaa ilaahay aadan wuxuu ku sheegay umuur muhima dakar allahu fiiha almuxkamaat alasaasiya alati yaquumu calayha addiin umuuro muxkama oo diintuba ay ku taagan bu ilahay aadan ku sheegay wabtada'aha bidikri taxriimi shirki waxaanu ku bilaabay sheegista uu sheegayo shirkigu inuu xaaraan yahy bilaabista lagu bilaabay waxyaabihii waaweynaa ee la sheegayey sheegista la sheegay xaaraannimada shirkiga maxay daliil u tahy anahu acdamu ma naha allahu canh anahu aqbaxu lumuur arrimaha ka u fool xun inuu yahay wuxuu ilahay addoomaa u diidana waxa u weyn inuu yahay mar hadduu shirkigu noqday shayga u liitee u xun didkiisa oo tawxiidkuna muxuu noqonaya ahamu shay maa noqonayn shayga ugu muhiimsan annahyu can ishirki yaqtadii maada diidmada shirkiga la diiday maxay keensanaysaa maxaa ka laazimaya o ka dhalanaya dee alamru bitawxiid annahyu can shay yaqtadii alamra bididihi bididihi marka amarka dadka nahyiga shirkiga laga nahiyey wuxuu tusinayaa inay tawxiid ku amran yihiin mar haddii tawxiidkii lays lasamraynayo tawxiidku waa waajib in waxyaabihii waaweynaa ee ilaahay aayaddan ku sheegay loo hormariyey loo hor sheegay diidmada shirkiga la diidayna waxay daliil u tahay shirkigu waxa ilaahay xaaraantimeeyey inuu u xun yahay oo u weyn yahay taana waxaa ka dhalanaya tawxiidka oo ka soo horjeedaa wuxuu ilaahay addoomaa amray inuu u weyn yahay u wanaagsan yahay oo u muhiimsan yahay wallahu subxana watacaala aclam sala allah calaa nabiyina mxamedi wcala alih waasxaabih ajmaciin gaadhna bab ma jaء fi dbح لغayr الlah